بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan gelaynaa ama aan bilaabaynaa juskii ama qaybtii ama kitaabkii shanaad meeshaasi waxaa noogu dhammaaday kii afaraad waxaana ugu horeeya xabiib bin zayd alansaariy saxaabiga lagu magacaabo xabiib bin zayd alansaariy oo ka bilowda qaybta shanaad ama kitaabkii shanaad xabiib bin zayd alansaariyu baaraka allaahu calaykum korkiina allah barakeeya min ahli beytin ahlu beytkaanow ahlu beytkan haddii aad tihiin ilaahay dushiina ha barakeeya raximakum ullah ilaahay ha idin naxariista min ahli beytin ahlu beytkan ama ahlu beyt haddii aad tihiin ilaahay ha idin naxariista waa min hinaa'i rasuul hanaa'i rasuul waa nebiga ammaantiisa calaa xabiibin xabiib uu ku ammaanay iyo wa aali beytihi aalu beytkiisa fii beytin guri gurigaasoo tadawacu uu ku faafay duyuubu liimaani iimaanka udugiisa fii kulli ruknin koono kasta ama rukni kasta oo min arkaanihi koonooyinkiisa ama rugniyooyinkiisa ka mid ah oo wataluuxu ay ka iftiintayay ka ifayso suur altadxiyati nafhuritaan suuraddeeda iyo walfidaa furasha naf la furto calaa jabiini kulli saakinin qof kasta oo degan oo saakin ah dhabanadiisa oo min sukaanihi gurigaa dadka deggan ka mid ah fii beytin guri oo tadawacu ay ku faaftay quyuubu liimaan iimaanka udugiisa fii kulli ruknin koono walba oo min arkaanihi koonooyinkiisii rubniyooyinkiisa ka mid ah oo wataluuxu ay ifayso suuru tadxiya suur ama qaad ama suurad naf furitaan ah iyo walfidaa'i furasho nafta la furto calaa jamiin kulli saakinin saakin kasta dhammaantii dhabanadiisa oo min sukaanihi dadka gurigaa degan ka mid ah ayuu nasha'a ku soo barbaaray xabiib bin zayd alansaariy xabiib bin zayd alansaari ninka lagu magacaabo guri saa aan u soo tilmaanay ayuu ku soo koray wadaraja uuna ku soo anaqaaday uu ku soo barbaaray macnaha guri sidaa ah ayuu nasha'a ku koray xabiib bin zayd alansaariy wa daraja kaasuu ku soo barbaaray kuna soo hanaqaaday faabuuhu zayd aabi macnaha xabiib aabbihii dheh huwa zayd bin caasim zayd bin caasim baa la yidhaahdaa طabiicatulmuslimiina muslimiintii kuwii ugu hor horreeyey waayo oo fii yatriba madiina magaalada yatrib ama madiina dadkii ugu hor horreeyey caaradda u ahaa muslimiinta ayuu markaa ahaa wa axadu sabciin toddobadii mid kami toddobaatankii mid ka mid ah alladiina kuwaasoo shahiduu ka qayb galay alcaqabata caqabana waa ka mid yahay caqaba waa mowdic oo nebiga kula mubaayacooday muslimiintii hore muslim ansaar ahaa mar allaala markay nebiga maka ugu yimaadeen meeshaana wuu ka qayb galay washaddu waxay ku adkeeyeen ay ku xoojiyeen calaa yadi rasuuli illaahi rasuulka gacmihiisa sal allahu calayh wasalam toddobaatankii nin ee xoog u qabtay oo ku adkeeyey labadii gacmood ee nebiga qabtay mubaayiciina ayagoo la mubaayacoonayuu ka mid ahaa wa macahu asaga waxaaba la jirtayba sawjatuhu xaaskiisii iyo waladaa'u labadiisa wiil xaasuu qabay iyo laba wiil uu dhalayna way la socdeen marka xabiib aabbihii waa kaasaa asagana wa ummuhu hooyadii hiya iyadu ummu camaara ummu camaara ayay ahayd waa nasiibatu almaasiniy nasiibatu binti kacab almaasiniya gabadhii la odhan jiray ayaa hooyo u ahayd awalu imra'atin waa naagtii ugu horaysay xamalad qaaday assilaaca hubka difaacan ayadoo difaacaysa can diin illaahi ilaahay diinkiisa ayadoo diinka alla difaac ugu jirta iyo wadiyaa ayadoo difaacaysa can muxamedin can muxamedin rasuuli muxamed oo rasuulkii ilaahay ah ayadoo diyaad ahoo difaacaysa ayay qaatay wa akhuuhu hooyadiina waa kaasa ah. wa akhuuhu walaalkii huwa cabdullaahi bin zayd ayaa la yidhaahdaa alladii waa midkii jacala yeelay naxrahu dhuuntiisa duuna naxri nebiga dhuuntiisa sukadeeda dhuuntiisa ayuu dhuuntii nebiga ku difaacay waa dagaalkii uxud waran arra walankii lagu soo tuuray iyo wixii lasoo tuuroo nebiga ku socotaa dhuuntiisu uu dhihi jiray wa sadruhu laabtiisana duuna sadrihi nebiga laabtiisa ku difaacay yowma uxudin maalintii dagaalkii uxud wiilkaana waa la dhashay ooy aabbihiina waa kaasaba sharaftaasuu leeyahay ooyadii iskaba daaba qiimaha lagu soo tilmaamay aabbihiina saasuu markaa ahaa xataa qaala ilaa uu yidhi fiihim dhexdooda alrasuulu macnaa fiihim waa qoyskaa dhexdooda rasuulka uu ka yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh baaraka allaahu calaykum dushiina allah barakeeya min ahli beytin ahlu beyt haddaad tihiin raximakum allaahu min ahli beytin ilaahay ha idiin naxariista ahlu beytkaanow nafada wuxuu u dusay ee uu gaahay annuur nuurkii alilaahiy nuurkii ilaahiga ahaa waxaa imaankii baa loola jeedaayey ilaa qalbi xabiib xabiib qalbigiisuu u dusayuu hoos u galay waa xabiib bin zayd wahuwa asagoo qadun ah mid cardun ah waa qalbi markaa hadda soo baxay qariyun oo cusub qalbigiisa ayuu galay ilaa qalbi xabiib bin zayd wahwa asagoo radun ah mid jilicsan dariyun oo haddana cusub faistaqara fiihi waa uu degay iimaankii qalbigii xabiib wa tamakkana minhu waana makansado uu qabsaday waay qalbigii xabiib buu iimaankii gacanta ku dhigay uuna markaa degay wakutiba waxaa loo qoray lahu asaga waa xabiibi an yamdiya inuu la tago maca um hooyadii wa abiihi aabihi micigooda iyo wa khaalatii habaryartii iyo wa akhiihi walaalkiiba ilaa makata maka inay aadaan liyusima suu uga soo qayb galo maca nafari sabciina toddobaatankii qofoodoo min alguri mayaamiin toddobaatankii qofoodoo sharafta lahaa alqur waa dadka barirta leh ee caddaanta u saaxiibka ah ee dadka ka muuqda almayaamiinin ee sharafta lahaa fii sunci taariikhi alislaam taariikhda islaamka suncinteedii samaynteeda raggii suu uga qayb galo oo taariikhdii islaam ka aas-aasay sunciga u ahaa toddobaatanka qofood inuu ka qayb galo darteed ayuu u raacay hooyadii iyo aabbihii habeeryartii iyo walaal asaga la dhashay xaysu meel madda uu fidiyey yadahu gacantiisii alsaqiirata ee yarayd ilan canug yar waay gacantiisii yarayd ayuu u taagay wabaayaca wuxuu la mubaayacooday canugaa yar rasuul allahi rasuulka alleh taxta junxi اdulaami mugdiga habeenka hoostiisa bibaycati alcaqaba ama baycat alcaqabati caqaba baycadeedii waa mar allaala markii dhuumashada lagu jiray oo ayagoo soo islaamay madiine nebiga ugu yimid ayagoo siisiibanaya waatay taariikhdu tilmaantay nebigaan caqaba kula ballannay waan u tagnay habeenka mugdigiisa annagoo siisiibanayna siday uuleyda u siisiibato oo kale tartiib tartiib baan markaa ugu tagnay meesha marka canugaa yariiska ah gacantiisa ayuu nebiga ku qabtay sala allahu calayhi wasalam kulana mubaayacooday wa mundu dalika alyowm maalintaa laga bilaabo kadaa wuxuu noqday rasuulu rasuulkii alla salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh axabba mid looga jecel yahay ilayhi xaggiisa waa xabiibe min ummihi wa abihi hooyadii aabihi maalinta uu nebigu soo arkuu mubaayacada la galoo gacantiisii uu taabtay nebiguu ka jeclaaday hooyadii iyo aabbihii waa ka hormariyey macnaha wa asbaxa alislaamu islaamkiina wuxuu noqday akallah midka u qaalisan cindahu agtiisa min nafsihi nafsadiisa naftiisa waxaa qaali la noqotay islaamnimada allatii naftaasoo bayna jambayhi labadiisa dhinac ku jirtaa bayna jambayhi macnaha asagaa markaa loola jeedaa lam yashhad canuga yariiskaa kama uusan qayb gelin waa xabiib bin zayde badaran dagaalkii badar kama qayb gelin li'annahu maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa yowma idin maalinta sagiiran jiddan mid aad u yar waxaad fahmi kartaa idoo bederna la gaaro aad u yaryao laga reebay xilligii nebiga mubaayacada caqaba uu la gelaayay inuu aad u sii yaraa macnaha marka kama qayb gelin xabiib bin zayd badera liannahu kaana maxaa yeelay wuxuu ahaa yowma-idin maalintaas sagiiran canug yar jiddan ama aad i aad u yaroo sagiiran jiddan ah walam yuktab ma loo qorin lahu asaga sharafulishaami ka qaybgalka sharafteedii fii uxudin uxudna kama qaybgelin walam yugtab looma qorin lahu asaga sharafulishaami ka qaybgalka uu ka qaybgelayay sharafteeda fii uxudin dagaalkii uxudna liannahu maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa maa yazaalu midaan ka zuulin duuna inuu ka yar yahay xamli silaaxi hubqaadid hub inuu qaado sukadii ayuu markaa ahaa laakinahu laakiinse shahida waxa uu ka qayb galay xadiid bacda daalika markaa kadib almashaahida wixii mashaahid ahaa kulahaa dhammaan maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisa ayuu kala qayb galay fa kaana lahu waxa uga sugnaa fii kullin mid kasta oo minhaa mawaaqiftaa ka mid ah raayatu cizin calan sharafeed wa safiixatu majdin warqad shara majdi ahoo sharaf leh iyo wa mowqifu fidaa-in mowqif furasho ah na furitaan ah ayaa uga sugnaa mid kasta uu ka qayb galo oo mashaahiddaa rasuulkuu u raacay ah raayad iyo calan cizi baa uga sugnaa waa calan sharaf leh ma uusan cararin saxiifad baa uga sugnaa majdi ah waa warqad sharaf leh oo ayadana qiimo badan baal dahaba baa lagu qoray waay macnaheeda wa mowqifu fidaa-in iyo mowqif fido ahoo naf quritaan ah hayra laakiin anna haadihi اlmashaahida mashaahidyaalka calaa cadamatihaa ayadoo weynaantooda ay qabaan iyo wa rawcatihaa quruxdeeda iyadoo ay jirto lam takun maahayn fii xaqiiqatihaa xaqiiqdeeda iyo dhabteeda siwa icdaad adakmin soo diyaargarow maahani waxay ahayd arrintaas uu saa u sameeyey waa diyaargarow maahee wax kale maba ahaynba icdaadkaasoo dakhmin weyn intaa aad arkaysaan gogolxaad un keliyay marka ahayd waaye waa marka loo fiiriyo waxyaabaha kale uu samayn doono siwa icdaadin diyaargarow maahee wax kale maba ahaynba waa diyaargarow maahane oo dakhmin weyn lilmowqifi mowqif uu u diyaargaroobayo ama loo diyaargaraynayo alkabiiri ee weyn alladii kaasoo sanasuuqu aan kuu soo kaxayn doonno laka adiga xadiidaw sheekadiisa mowqifkan ka daran oo ka weyn baa jira kaasaa logu gobol xaaraayay sanasuuqu laka waan kuu soo qumin doonnaa oo waa kuu soo kaxayn doonnaa waan sheegi doonnaa waay macnaha xadiidaw sheekadiisa waaladii kii ayuu ahaa sayahuzu ruxay walladii waa midka sayahuzu ruxaya damiiruka damiirkaaga waa sheeke iyo mowqif damiirkaaga ruxi doontaa fii cunufin si xoog bay u ruxi doontaa kamaa hazasay u ruxday damaa'ira malaayiin malaayiin laabtooda almuslimiina oo muslimiin ah mundu laga soo bilaabo casru nubuwa nebinimada wakhtigeeda xilligii nebiga uu joogay arrintu dhacday wa ilaa yowminaa ilaa maalinteenaan alladii taasoo naxnu fii aan ku dhex sugan nahay qof allaala qofka maqla ayaa waxay ruxaysaa laabtiisa aad iyo aad bay u noqonaysaa mid laabta u dhaqaajisa walladii iyo midka sataruucuka ku cabsi gelin karta walladii waa midda sataruucuka ku cabsi gelinaysa qisatuhu qisadiisa kamaa raacathum say cabsi gelisay calaa mari اlcusuuri wakhtigii lasoo maray aan soo dhaafnay say dad fara badan u cabsigelisay qisadiisa yay kuu cabsigelin doontaaye fatacaala kaalay nastamic aan dhagaysana ilaa haadihi alqisa qisadan tan ah alcaniifati ee adag min bidaayatiha bilowgeeda bal balna keena in yar qisadaa dadka qalbigeeda ruxaysa aan dhagaysani fii sanati taasica sannadii sagaalaad ee lilhijrati hijrada sagaal ka ahayd kaana alislaamu islaamku wuxuu ahaa qad saluqa mid adkaaday cuudahu cuudkiisa ushiisiibaa adkaatay wa qawiyad xoogaysatay bay ahayd shawkatuhu shawkadiisa macnaha waa awooddiisa wa rasakhad ay sugnaatay dacaa'imuhu tiirarkiisa intaasoo dhan waa istitcaara waxaa loola jeedaa islaamkiibaa xoogaystay adkaaday macnaha wa fii sanati taasica lilhijra kaana alislaamu islaamku qad saluba mid adkaaday buu ahaa cuudahu ushiisii wa qawiyad ay xoogaysatay shawkatuhu awooddiisa warasakhad ay sugnaatay dacaa'imuhu tiirarkiisa oo fadafiqad ay guda gashay wufuudu alcarabi carab wafdiyaalkoodu tashuddu arixaal inay safarka u soo xirxirtaan min anxaa'i اljaziira ayagoo ka imaanaya jaziirad rafyaalkeeda ilaa yariba yaribna ay ku soo socdaan liliqaa'i say ula kulmaan rasuuli illah rasuulka alla salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh waa islaamkii waa xoogaystay marka raggiis aad adkaynayay wufuuddii nimankii madaxda ahaa wafdiyaalo ayagoo ahoo soo socsocda ayay ka yimaadeen aanxaada jasiiradda carabta waxayna soo aadeenay u soo socdeen yatrib oo madiine ah say nebiga ula kulmaan iyo waa iclaani inay caddeeyaan islaamihima islaamnimadooda bayna yaday hortiisa saasay usoo soo gelayeen iyo wa mubaayacatihi la mubaayacateenkiisa cala asamci waataaca maqal iyo ateecin meel kastoo ay joogaan inay nebiga hadalkiisa maqlaan oo ay ateecaan saasay usoo galeen wa kaana wuxuu ahaa fii jumlati haadihi alwufuud wafdiyaalkaa jumladooda ama qayb ka mid ah bani xaniifa reer bani xaniifa alqaadimu ee ka soo galay oo ka yimid min acaali najdi najid meelaha ugu sarsaraysa najad korkorkeeday markaa ka yimaadeenoo wafdiga reer bani xaniifana wufuuddii nebiga u soo gashay ay markaa ka mid ahaayeen canaakha wuxuu fadhiisiyey alwafdu wafdigii uu fadhiisiyey jinaalahu geelihii ratyaalkii ay wateen fii xawaashiya madiinati rasuuli illaahi rasuulka alla magaaladiisa dulaydkeeda iyo haladoodii fadhiisiiyeen wa khallafa waxay ku soo dhaafeen calaa rixaalihi raradii wafdiga ay wateen waa wixii u saarnaa geelahoodiina rajulan nin minhu asaga ka mid ah oo yudcaa loogu waco minhu wafdigii ka mid ah yudcaa loogu yeero musaylimati musaylima bin xabiib alxanafiy magaciisa lagu magacaabo wafdigaa reer bani xaniifa markay yimaadeen geelii ay wateen duleedka magaalada madiinay fadhiisiyeen rarabii alaabtii ay wateenna ninbay ku soo dhaafeen minhu wafdiga ka mid ahoo yudcaa musaylimata musaylimata lagu magacaabo musaylima bin xabiib alxanafiy wa madaa wuxuu u soo dhaqaaqay wafdigii ila alnebiy nebiga xaggiisa sala allahu calayh wasalam wa aclana wuxuu daaha ka qaaday daboolka uu ka qaado caddeeyey islaamahu islaamnimadiisa iyo wa islaama qowmihi qowmkiisa inay islaameen bayna yaday hortiisa nebiga hortiisaay ka caddeeyeen macnaha annaga kula intaa agteen agtaada joogtana waan islaamnay ogow qoomkeennana way islaamayaan ilaan ayagaa umara u ah raggaanaa madax u ah way baxayaan way tegayaan markay tagaanna waa la adeeci doonaa sidaa darteed bay ku iclaamiyeen ay nebiga agtiisa ku qireen daaha iyo daboolkana uga qaadeen islaamnimadooda iyo qoomkooda islaamkooda nebiga hortiisa faakrama arasuul rasuulku waa soo dhoweeyey salawaatu اllaahi wasalaamuhu calayh fa akrama wuu karaameeyo wuu maamuusay wafaadatuhum waana soo dhoweeyey rasuulka sala allahu calayh wasalam macnaha quduumkoodii iyo wafdinimadoodii soo gelitaankoodii ayuu maamusuu karaameeyey wafaadatuhum soo gelitaankoodii wuu sooray wa amara u amray in la siiyo likullin mid kasta oo minhum ayay ka mid ah bicaqiyatin siismo qof kastoo wafdigaa ka mid ah in wax la siiyo ayuu amray waayo diintu waxay qabtaa qofka saasoo kale u soo islaama in qalbigiisa lasoo dumo waa mu'allafa quluub oo qalbigooda lasoo dumaya qof walba oo wafdiga ka mid ah oo meesha markaa yimidna cata iyo nebigu u amray waa amara wuxuu kaloo u faray lisaaxibihim saaxiibkoodii alladii kaasoo khallafuuhu ay uga soo tageen fii rixaalihim meelihay deganaayeene alaabtooda bimidli maa amara lahum bihi wixii ayaga uu u amray oo kale yaa asagana loo faray intii kuwan la siiyey oo lacag ah ama hanti ah ama wixii aad nabigu ugu talagalay ah yaa ninkaana loo diray lam yak maysan sigin oo uma dhowaanin yabluqu inuu gaaro alwafdu wafdigii waa markay laabteen manaasila manaasishii iyo meelihii ay deganaayeen oo fii najadin najad markaa ah ma sigin inay gaaraan xata irtadda ilaa uu ridoobay islaamnimadii uu ka noqday musaylima bin xabiib can اlislaami waa ninkii meesha lagu dhaafay meesha lagu dhaafay mar allaala markuu noqday ee meeshii magaalada ay u dhowaadeen wuxuu dhahay maba rababa aniga diinkan wa qaama waa istaagay fi nnaasi dadka dhexdeeduu ka dhex istaagay yuclinu asagoo u iclaaminayo ogeysiinaya lahum ayaga annahu nebiyun asagaba inuu nebi yahay mursalun la diray arsalahu allah ilaahayna uu usoo diray ilaa bani xaniifa reer bani xaniifa kamaa sidii arsala muxamed muxamed nebi ilaahay uu u diray loogu diray muxamedkii bin cabdillaah ahaa ilaa qurayshin qoraysh halkaasu wuxuu ku dhiibay ogeysiis mar allaala markii loo soo dhowaaday manaasishoodii islaamkii buu ka ridoobay waa laabtay marka hore waa xabiib waa musaylima bin xabiib intaa ka bacdi dadkiibuu intuu dhex istaagay uu yidhi ogaada nebi baan ahaye annahu asagu nebiyun inuu nebi yahay nebigaasoo mursalun la diray arsalahu allah allana uu u diray ilaa bani xaniifa war qoomkeeyo aan idinkaa ani laysoo diray buu yidhi anaa nebidiina ogaada kamaa sidii arsala muxamed muxamed uu u diray ilaahi bin cabdillaah ilaa qorayshin qoraysh sidii loogu diray nebi qoraysheed ma rabnin bay dhaheen annagaaba nebi isku ahoo anaa nebi idin ah ilaahayna waa isoo diray fadafiqa waxay guda galeen qowmuhu qoomkiisii yaltafuuna waxay guda galeen inay ku soo ururaan xawlahu gaararkiisa khudbadii markuu akhriyey waxay sameeyeen qowmkiisii yaltaquuna inay la kulmayaan oo ay ku soo ururayaan xawlahu gaararkiisa madafuuciina ayagoo difaacaya ayagoo samaynahaya inay madfuuciin noqdaanoo riixaaya macnaha madafuuciina waxaa soo riixayay dheh ilaa daalika arrintaa waa raggiiye bidawaafici shataa waxyaabo soo riixoo kala duwan dadkiisii markay u yimideen gaararkiisii ay ku soo aruureen waxaa riixitaan ku haayey oo ay sameeyeen inay asaga difaacaanay qaataan dawaafic shata ah waxyaabo wax riixa oo laakiin kala duduwan qofba waxbuu ku taageeray macnaha qof wuu la dhacay oo nebiga carabta ay leeyihiinoo quraysh haddaanba ka nasanay buu leeyahay mid qabiili qabyaad buu u raaci doonaa sida noo imaan doonta marka dawaaficiyo soo riixidii waxyaabo wax riixa oo kala duwan ayay dadkii noqdeenay u soo aruureen kaana wuxuu ahaa ahamuhuma midka ugu weyn oo ay u raaceen ninka alcasabiya qabyaad bay u raaceen qabilyaaladnimay markaa u raaceen xataa intii ina rajula nin oo min rijaalaatihim raggooda ka mid ah qaala uu yidhaahdo ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan muxamed la saadiqun rinlow inuu yahay wa anna musaylima musaylamana la kadaabun beenlow inuu yahay waa ogahay buu yidhi walaakina laakiinse kadaaba rabiica rabiica beenlowgooda ayaa axabu ilaya xaggayga looga jecel badan yahay min saadiqi mudar mudar runlowgooda qoraysh runlowgoodii muxamed ahaa waxaan ka jeclaa ku tolkeygaoo beenlow ah buu yidhi waa shay aad iyo aad u dhibaato badan casabiyaddu hadday heer kaa gaarta waa dhibaato aad iyo aad markaa u weyn xaqa oo aad u jeeddaad oga tegaysaa reer hebel baa kaaga hormaray reer hebel baa sheegay wax xaq ah oo uu u jeedaa wuxuu leeyahay yaa yidhi tol hebel baa yidhi mabarra buu leeyahay jannada dadka ay gelayaan hayga ahaato xaalad noocaasoo kala naqaanaa marka taana aad i aad bay u dhib badan tahay walaalayaal waad u jeeddaan xaq uu u jeedo iyo wax xaq ah uu arkaayo yaa wuxuu uga tegayaa casabanimo darteed qabyaaladu aad aad bay u dhib badan tahay walaalayaal rasuulka in badan buu dadka uga digi jiray sala allahu calayhi wasalam aayadda qur'aanka rabbi wuu ku tilmaamay innaa khadaa ayuha annaas waxaan idinka abuurnay min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu waxaan idinka yeelnay shacbiyaalii qabaa'il saad isku tacaaruftaanoo qof kasta qofkiisu kaga aqoonsado laakiin ina akramakum cinda allaahi atqaakum waxaa alla agtiisa idinkugu fiican oo idinkugu karaamo badan kiina idinku cabsi badan buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala nebiga su'aal baa la weyddiiye o layidhi yaa rasuul allah man akramu annaas dadka yaa u fiican qaala adqaahum kanuu cabsi badan buu yidhi dadka kan u dhowrsashada badan ee rabbi xoog uga cabsada u karaamo badan waa naqaanaa bay dhaheen taasoo kumaanan su'aalin wuxuu yidhi waaye yuusuf baa u fiican waa nebi yuusuf aabbihii waa nebi awowgii waa nebi awowgii kale waa saaxiibkii ilaah subxaana wa tacaala waa yuusuf waa nebi aabbihii yacquub waa nebi awowgii isxaaq waa nebi awowgii kale waa ibraahim calayhi asalaam waa khaliilkii ilaahay ninkaasa haddana u fiican rasuulka rasuulkalo annagu taas kuma weyddiin qiso dheer bay aheede kulley waxaad ka fahmaysaa jawaabta ugu horraysay ee nebiga uu bixiyey waxay noqotay adqaahum kan ugu cabsi badan leh dadka kaasaa ilaahay ugu dhow qowmna way ka hari doonaan aabbayaalkood ay difaacayaan xaqdaray ku difaacayaan kuna faantamayaan hadday ka hari waayaanna doorshaankay ka liitaan buu dhahay nebiga sal allau alah wasalam bahalka saxarada afka ku qaatee jiida kaasaa ka qiimo badan qofka qabyaaladda u dagaalama qabiilka sidiisa waa shay jira rabbina ugu talagalay tacaarufka keliya laakiin waad u jeeddaa heerka dadka uu gaarsiinaayo ee meeshuu markaana gaarsiiyey muxuu yidhi ashhadu waan qirayaa anna muxammadan muxamed la saadiqun runlow inuu yahay wa anna musaylamana musaylama la kadaabun beenlow inuu yahay waan ogahay walaakin kadaaba rabiica reer rabiica beenlowgooda waa tolkiise rabiica ayuu yidhi beenlowgooda waa qabiilo fara badan waa qabiilo qabaa'ilooyinka carabta markaa ka mid ah oo reer musaylamo ay u nisba sheegtaan kaasuu la jeedaa rabeeca beenloogooda ayaa laayaa axabbu ilaya xaggayga looga jecel badan yahay min saadiqi mudara mudarra loogooda mudarna waa qabiilada rasuulka sala allahu calayhi wasalam qabiilkaa runloogooda beenloogeyga beenlowgiinaan ka jecelnahay walamaa qawiya markay adkaatay xoogaysatay saacidu musaylamata musaylama cududiisii oo waqaluqa uu adkaaday amruhu amarkiisii arrintiisii waa u meel martay dad badan baa raacay xoog buu yeeshay kataba wuxuu u soo qoray ilaa rasuuliillaahi rasuulka rasuulkii alla ayuu kitaaban warqad u soo qoray jaa'a fiihi waxaa ku yimid warqaddaa waxaa ku qornaa waay macnaha musaylama markuu xoogaa xoog isbaday yuu rasuulka warqad u soo diray musaylamaa soo diraaya musaylama wuxuu u soo diraya warqad rasuulka jaa'a fiihi waxay ku timid warqaddii gudaheeda ama ku qornaa min musaylamata rasuulillaahi musaylamay ka timid warqaddan oo rasuulkii ilaahay ah ilaa muxamadin bay u socotaa oo rasuulilaahi rasuul alla asagana ah ah. salaamun calayka nabadgelya korkaaga ha ahaato amaa bacda intaa kadib fa innii anigu qad ushrigtu waa layla kaa wadaajiyey fi lmri amarka macaka micigaaga keligaa nebi matiid buu yidhi waa laykaada wadaajiyeyoo qayb baan ka leeyahay waina lanaa annaga waxaan leenahay nisfu lardi arlada barkeeda wixii dhankan soo xiga annagaa iskalo anaa nebi ka abuu ah yidhi waina wuxuu yidhi amaa bacdu fainii anigu qad ushrigtu waxaa laii kaa qaybgeliyey oo wax laiga siiyey fi lmri macaka amarka micigaaga ahaaday waina lanaa annagana nisfa alardi arlada nus baan leenahay waliqurayshin qorayshna nisfal ardi bay leedahay moxamedow dhankaa adaa ka taliyo nebi kaa buu yidhi dhankaa laakiin anaakiyaa soo gaari walaakina laakiinse qurayshan qoraysh waa qowmun yactaduun waa qoom xadgudub badan buu yidhi waad nagu xadgudbaysaan warqad noocaasa ayuu u qoray rasuulka wabacaa wuxuu la soo diray alkitaaba kitaabkii uu soo dhiibay maca rajulayn laba nin oo min rijaalihi raggiisa ka mid ah falamaa goortii quri'a loo akhriyey alkitaabu kitaabka lilnebiy nebiga calayhi الsalaau wasalaam qaala lirajulayn labadii nin buu rasuulku la hadlay ee warqadda keenay wuxuu ku yidhi wamaa taquulaani antumaa idinku maaad ka maxaad ka qabtaan arrintaas wamaa taquulaan maxaad ka odhan lahaydeen antumaa labadiina bal ka warrama ninkan arrintan soo qoray ka warrama say idinla tahay faqaala waxay dhaheen lahumaa labadooda amaa wallaahi macnaha wasalaam qaala lirajulayni wamaa taquulaani antumaa maxaad ka dhihi laheedeen buu yidhi idinka faajaabaa way jawaabeen way u jawaabeeno naquulu kamaa qaal sida uu yidhi baan dhahaynaa bay dhaheen waa runtii waa ninka waa nin nebi ah naquulu waxaan odhanaynaa kamaa qaala sida uu yidhi muxuu yidhi nebi baa aysooma dhihin waa nebi faqaala wuxuu ku yidhi lahumaa labadooda amaa wallaahi rasuulkaa odhanaya ilaahay baan ku dhaartaye lowlaa anna arusula ergadu laa tuqtalu haddii aanan la dilin oo sharciga yaalo uu yahay dadka ergada ah iyo wufuudda inaan la dilin ladarabtu waxaan dhufan lahaa oon goyn lahaa cunuqikumaa qoriinaan goyn lahaa buu dhahay nebiga sal alla alayh wasalam laakiin wafdi baa tihiin ergada sideeda waa ka mamnuuc caalamka in la dilo in dhibaato la gaarsiiyo xataa waddanka ay ayagu dagaalamayaan hadday waraaqo u qaadaanay erga u noqdaan lama taaban karo waa sharci caadi ah oo markaa yaalaa weligii waa jiri jiray amaa wallaahi lowlaa anna arusula haddii aan rususha la tuqtalu aan la dilayn oon la dili lahayn oo ay fasaxnaan lahayd in la dilo way macnaha ladarabtu curqikumaa qoortan idinka goyn lahaa uma kataba kadibna wuxuu qoray rasuulka ilaa musaylama musaylama risaalatan warqad jaa'a fiiha ay ku qoran tahay aydana warqad gudaheeda ay ku timid bismi illaahi araxmaani araxiim aadaabtii barakada fiiri kumuusan bilaabin asaga bisinka laakiin nebiga bisinkuu ku bilaabay sala allahu calayhi wasalam mustaciinan mubtadi'an anoo cuskanaaya oo barakaysanaya oo kaalmaysanaya isimka alle subxaana wa tacaala barakada iyo khayrka leh arraxmaani allahaasoo naxariista guud iyo alraxiimi midda qaaskaaba leh min muxammadin bay ka timid warqadda muxamed oo rasuulillaahi rasuulkii ah ilaa musaylama musaylama alkadaab bay u socotaa beenlowga ah xaggee nebi ka yahay yaa nebi ka dhigay waa ma jiro nebi moxamed waa nebiyada nebigii lagu khatimay oo ugu dembeeyey wax ka dambeeyaa ma jiro sidaa darteed ayuu yidhi moxamed bay ka timid warqadan oo rasuul alla ah waxayna ku socotaa musaylamo oo kadaab ahoo beenlow ah assalaamu calaa man ittabaca alhudaa nabadgelyo waxay korkiisa ahaatay qofka hanuunka raaca qofka hanuunka raaca amaa bacdun intaa kadib fa ina alarda arlada lilaah ilaahay baa iskale subxaana wa sida fiicane akhlaaqdii aadaabtii xushmadda ku jirta fiiri muxuu yidhi asaga arlada qaar anaa iskale waynoo kala go'an tahay nebigu muxuu yidhi amaa bacda faina alarda lilaahi dhulkan ilaahayaa iskale subxaana wa tacaala yuuriuhaa wuxuu dhaxal siiyaa gacantana u geliyaa man yashaau qofkii uu doono min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah waalcaaqibatu lilmuttaqiina ciribta fiicanna dadka iska leh ciribta dambe mutaqiinta iska leh ee arladan ilaahay baa iska leh nusanka leeyahay iyo bar baa layga siiyey iyo sheekadaa ma jirto musaylama musaylama kadaabo nebigaa beenlow u bixiye waayo waa beentii waxa uu sheegaayo sidaa darteed buu rasuulku u qoray warqad qiimo badan assalaamun calaa man ittabaca alhudaa salaam iyo nabadgelyo qof allaala qofka hanuunka raaca korkiisay ahaatay amaa bacdu salaantaa kadib faina alarda arladu lilaahi allay u sugnaatay yuuriuhaa wuxuu siiyaa dhaxal siiyaa man yashaau qofkii uu doono min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah waalcaaqibatu lilmuttaqiina eribta fiicanna muttaqiinta iska leh wabacad waa uu diray alrisaalata risaaladii maca rajulayn laba nin buu u dhiibay rasuulka sala allahu calayh wasalam labadii nin way qaadeen oo warqaddii bay u geeyeen isdaada waxaa kordhay oo kor u baxay sharu musaylamata alkadaabi musaylamihii io kadaabkaa shartiisa wastashraa waxaa faafay fasaaduhu fasaadkiisii warqaddii wuxuuba ka sii qaadayba kibir iyo fasaad fara'aa wuxuu arkay alrasuulu rasuulka salawaatu ullaahi calayhi nebiga nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee an yabcaha haddana inuu u diro ilayhi musaylama birisaalatin warqad yasjuruhu uu kaga celinayo kaga canaananayo fiiha warqaddaa gudaheeda min qayihi baadida uu ku socdo qayiga iyo madax adayga iyo kibirka uu ku socdo inuu kaga celiyo warqad noocaas oo kale ah ayuu damcay haddana nebiga inuu u diro wanadaba wuxuu u doortay lixamli risaalati risaalada qaaditaankeeda batala qisati qisadna qisadeenaan ee tan ah badalkeeda iyo geesigeeda xabiib bin zayd ayaa loo doortay warqaddan inuu qaado warqaddan dambe ee nebiga uu damcay inuu fasaadka uga celiyo uu kaga celiyo waxyaabaha uu ku socdee dalaalka iyo baadida ah wuxuu nebiga u nadbiyuu u doortay inuu u qaado lixamli risaala batala qisatina qisatanaa qisadeena ee tan ah batalkeeda iyo geesigeeda xabiib bin zayd ah wa kaana wuxuu ahaa yowmaidin maalintaa shaaban dhallinyaro naadira shabaabi dhallinyaranimadiisa ay iftiinayso dhallinyaronimadiisu ay naadir tahay ifaysay cusub tahay waaye wiil hadda soo baxee dhalliir ah muktamila alfataa dhallinyaronimadiisu ay buuxdo kaamil ay tahay mu'minan mu'min ah min qimati ra'sihi madaxiisa meesha ugu saraysae dhakada ilaa akhmasa qadamayhi ilaa raasmadaartadiisa meesha lagu magacaabo akhmasa qadamee waxaa laga wadaa lugta ma sinna meel yar oo god ahaa jirtaa mar allaala markaad ku istaagta dhulka way fahmays waa la fahmayaayo intaa ciiddu way qabanaysaa in yar baa jirto aan ciiddu qabanin oo god yaroo kaleho kor u sii jirta meeshaasaa lagu magacaabaa waadnasa qadamayhi waa raasmadaarta la yidhaahdaayo raaska iyo cooska iyo ciiddii inta badan ma gaarto meeshaa laga hoos laga bilaabo il madaxa laga bilaabo ilaa lugtiisa hoosteeda iimaan baa ka buuxa waa iska sacaaro waxaa loola jeedaa qof iimaan leh waay mada waa tegey oo wuu dhaqaaqay xabiib bin zayd ilaa maa amarahu wixii uu amray buu ku dhaqaaqay rasuulu ullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam hayra waanin isagoon daalaynin waan asagoon dibdhacna ku jirin eh, ayra waan asagoo ah walaa mutarabifin aanan mutarabif aheenoo daciifaynin macnaha si habsami leh oo daahitaan iyo daciifitaan labadaba aan ku jirin ayuu u dhaqaaqay tarfacuhu waxaa kor u qaadaysay annajaaةu meelaha sarsare dhulka dalcadda markuu sii korayana kor buu u baxayay wa taxutuhu waxaa hoobinaysay alwihaadu meelaha daadaga ah meelaha daadaga ahee hoos u soo daadegaysana markuu soo socdo nin hoos u hoobanayuu ahaa cabbaar markuu socdo meel dalcad markuu yimaado buur ah kor bay u qaadaysaa mar allaala markuu ka sii daadegaayo waa hoobanayaa suu u socduu saa u ahaa xataa balaqa ilaa uu gaaray diyaara bani xaniifata reer bani xaniifa magaaladeedii oo fii acaali najdin najd meelaha qorqore ku taala mar allaala markuu meesha gaaray wadafaca risaalata risaaladii wuxuu u dhiibay waa warqadii nebiga usoo dhiibay ilaa musaylamata musaylamu u dhiibay famaa kaada maba siginba musaylama yaqifu inuu dul istaago ee uu u kuur galo ee uu ogaado calaa maa jaa'a wixii ku yimid fiiha warqadda gudaheeda waxaa warqadda ku qoran inuu akhriyo maba dhammaynba xataa intafakha ilaa ay soo barartay sadruhu laabtiisa daqiinatan xaasidnimo wa xiqdan iyo cadaabanimo isla markii wuu fuuray isagoo dhanba wuu bararay qofku mar allaale markuu xanaaqo wuxuu noqdaa kiilooyin kiiluhu ah wuu ka sii bataa sidaa darteed bay caradu aad aad u dhib badan tahay carada aad iyo aad bay u badan tahay markii warqaddii uusan u kuurgelin weli uusanna dul istaagin uusan ka wardoonin waxa ku qoran wuu fuurayoo wuu bararay sadrigiisii laabtiisii daqiinatan wa xiqdan xiqdi iyo xaasidnimo iyo cadawtinimo ayuu saa la noqday wabada waxaa ka soo oo ka soo daahiray asharu shar iyo walqadaru qadar iyo qiyaano iyo waxyaabo fara badan qadarku waa xumaan calaa qasimaati wajhihi wejigiisa qasimaadkiisa casimaadka wejiga waxaa laga wadaa waa calaamaadka ama malaaxamada qofka mar allaala markuu faraxsan yahayna wejigiisaa laga dareemaa markuu xanaaqsan yahay ama murugaysan yahayna wejigaa laga dareemaa waa malaaxim laga dhadhansado qofka wejigiisa wuxuu markaa ku sugan yahay wejigiisii addamiimi ee foosha xumaa alasfari ee asfarka ahaa wejigiisii damiimkee xumaa asfarka ahaa ayaa waxaa ka soo daahirtay shar iyo khiyaano iyo dhagar wa amar wuxuu amray bixabiib bin zayd an yuqayida in la xirxiro marka hore kan lugaay ka xirxir buu yihi an in la katiinadeeyo wa an yu'tiya bihi in loo keeno ilayhi xaggiisa duxaa alyawm ataali berito macnaha maanta maalinta ku xigtaa duxadeeda xafiiskayguu keena buu yidhi haddana xirxire macnaha hala xidho xataa yuqayid ilaa uu in la katiinadeeyo dheh wa amara wuxuu amray bixabiib min zayd an yuqayida in la dabro la xidho waa yu'tiya bihi in loo keeno ilayh xaggiisa duxa alyawmi اtaali maalinta ku xigta barqadeeda falamaa markii kaana ay ahaatay alkadbu subaxii markii la gaaray tasadara wuu soo fulay musay musaylima majlisahu majliskiisii wuu soo aaday macnaha majliskiisii buu usoo fulay uu yimi wajacala wuxuu yeelay can yamiinihi midigtiisii wa can shimaalihi bidixdiisaba addawaaqiit dawaaqiiti nimankii dawaaqiita ahaa dawaaqiid waxaa loola jeedaa waa ra'su dalaal waa dadka baadida ugu madaxda ah oo min kubaari atibaacihi dadka asaga raacay kuwa ugu waaweyn ah dadkiisa ugu waaweynee laisdhahay dad akhyaara waaye intii asaga raacday yuu bidix iyo midig soo fadhiisiiyey waadina wuxuu u fasaxay lilcaamati dadweynihii kalena biddukhuuli calayhi inay u soo galaan soo gala buu yidhi uma bacdi amara wuxuu amray bixabiib bin zayd in la keeno fajii'a bihi waa lala yimid soo bixiya buu dhahay kii markee ii keena waa loo keenay fajii'a bihi ilayhi xaggiisa wahuwa xabiib yarsufu kusoo boodboodhaya fii quyuudihi katiinadihiisii ilansisaani ma u socon karo luguhu ka xihan yahay marka wuxuu u soconayaa si ifsis ahoo sida shimbirta saa u booddo oo kale saasuu markaa usoo boodboodayayo quyuudkiisii buu ku xihan yahay waqafa wuu soo istaagay xabiib bin zayd xabiib bin zayd wuxuu soo istaagay wasta haadihi aljamuuc jamuuca iyo dadkaa faraha badan dhexdooda alxaashidati ee la soo ururiyey alxaaqidati ee neceb asaga xaqdiga u qabaa qalbiga ka neceb dadkaas ayuu dadkaas ayuu soo dhex istaagay xaaqida ahee asaga neceb mashduuda alqaamati joogiisa taagnaantiisuu la soo istaagay mashduuda alqaamati qaamadiisa waa joogiisa uu taagan yahay macnaha asagoo jooggiisa uu aad u taagan yahay yuu dadkii soo dhex istaagay marfuucu lhaamati madaxiisana uu kor jiro haamada macnaa isma daciifinayo maskiin iyo baryobaryi ma laha kor u qaaday madaxiisa ilaan qofka markaad dan ka rabto amase aad ka cabsanayso amase aad rabto inay kuu naxariistaan madaxa hoos loo dhigaa oo la raariciyaa maya asaga marfuucu lhaama madaxiisa uu kor jiro macnaha madaxiisana uu kor yahay shaamikha alanfi sankiisana uu kor u taagaayo macnaa baryabarya iyo nin daciifa iyo ma jirto shaamikha uu taagan yahay alanfi sanka sankana uu taagahayo xabiib wantasaba baynahumaa waa istaagay oo wuu sugnaaday dhexdooda ka rumxi sidii waran oo kale warankaasoo samhariyin samhari ah oo taaganoo xoog leh oo adag sida waran xoog leh oo kaloo dhexdooda u taagmay uu u dhex taagan yahay axkama almufaqifuuna dadka wax afeeya ama wax sameeya seefahana ay xukmiyeen oo ay toosiyeen taqwiima wastaagiisa seef aan la qalqaloocin markii la samaynayo oo sidii loogu talagalay loo taagay waran dheh waran saasoo kale ah ayuu u dhex taagan yahay dhexdooda faltafata ilayhi musayl musaylima musaylama eegay marka xabiib buu fiiriyey wa qaale wuxuu yidhi atashhadu anna muxamadan rasuulu اllah saasuu taagan yahay uu xirxiran yahay ma qiraysaa muxamed inuu rasuul ilaahi yahay faqaala nacam haa ashhadu waxaan qirayaa anna muxamadan rasuulu muxamed inuu rasuul ilaahi yahay waa su-aashii ugu horeysuu weydiiyey atashhadu anna muxamadan ma qiraysaa muxamed inuu rasuulullah yahay faqaala nacam haa maxaanu qiri waaye ashhadu waan qirayaa ana muxammadan rasuulu fatamayaza musaylama musaylama wuu go'go'ay fatamayaza waa go'go'ay musaylama haydan xanaq buu la go'go'ay wa qaala wuxuu yidhi watashhadu anii rasuulu ma qiraysaa an inaan rasuul ilaahay ahay wa qaala watashhadu ma qiraysaa anii anigu rasuul اllaahi inaan rasuulka ilaahi ahay faqaala xabiib wuxuu yidhi fii sukriyatin asagoo jeesjeesaaya asagoo ku jeesjeesaaya jeesjees oo laabiqa adag ama wax qaniinta inna fii udunaya dhegahayga samaman way jigaan buu yidhi ama dhegjigan qabaayo maba ku maqlay xarfeeda inna fii udunaya dhegahayga samaman san baa ku sugan macnaha way jigaan can simaacin maqal inaan maqlay ka jigahayaan aysan maqlaynin maa taqlu waxaad dhahayso macaanba jawaaba buu yidhi dhegayga waaba hadalkan aad sheegayso maba gelooyin may mar allaala markuu sidaa yidhi xabiib oo su-aashaana markaa la weydiiyey inuu wax maqlaayo wuu tilmaamayaa laakiin dhegahayga waxay ka jigaan buu yidhi can simac maa taquul inay maqlaan waxa aad markaa ku hadlayso famtuqica wajhu musaylama musaylama wejigiisii ayaa isbedelay marka isagoo dhan wuu doorsoomay wartajafat waxaa qalalay shafataahu bushimooyinkiisii bushimooyinkiisii iyo farurihiisii way qalaleen xanaqan xanaq darteed wa qaala lijallaadihi ninkiisii wax dilaayey ee seefta haayey jallaadku waa midka dadka dila ee asaga uu leeyahay wuxuu ku yidhi iqdac goy dhadcatan gobol oo oh, min jasadihi jasadkiisa ka mid ah bax dhaqaaq gobol ka soo goy buu dhigay korkiisa faahwa jalaad jalaadkii waa aado wuxuu u hoobtay calaa xabiib bisayfihi sayftiisa wabatara wuxuu gooyey qidcatan gobol oo oh, min jasadihi jasadkiisa ka mid ah fatadaxaraja eh, way dilindolootay marka jasadkii markuu dhulka ku soo dhacay cala alardi dhulkiibuu ku dilindilooday wuu ku socday waxoogaa ila kor buu ka soo dhacay daxar buu sameeyey uma kabacdi acaadda waa ku laabto wuu ku celiye musaylan musaylima calayhi xabiib korkiisa asu'aala nafsahu isla su-aashii buu ku celiyey atashhadu anna muxammadan rasuulu ma qiraysaa muxamed inuu rasuul ilaahay yahay qaala nacam ha ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan rasuulu mxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay qaala watashhadu annii rasuulu اllaahi ma qiraysaa ana inaan rasuul ilaahay ahay qaala qultu laka war ina waxaan ku ihi buu yidhi qaala xayb wuxuu yidhi qultu laka war waxaan ku dhahay horena ku dhahay inna fii udunaya samaman dhegahayga way jigaano inay maqlaan bay diidan yihiin can samaaci maa taquul waxaad ku hadlayso maqalkooda dhegahayga way ka jigaan buu yidhi fa amara wuxuu amray haddana bian tuqطaca in la gooyo min jasadihi jasadkiisa qiطca gobol ukraa ee kale cad kale ka goy buu yihi haddana faqaطicat waa la gooyey watadaxrajat way dhacday way hoobatay cala alardi dhulka xata stawat ilaa ay la sinaatay ilaa jaanibi ukhtihaa walaasheed dhankeeda waa cadkii hore la gooyey ilaa ay la sinaatay wاnnaasu dadku shaakhisuuna waxay ku taagayaan xabiib biabsaarihim indhahooda ilahy xabiib xaggiisa dadkii o dhan saasay u fiirinayaan madhuuliina waxay la yaaban yihiin min tasmiimihi ku dheganaantiisa tasmiim sida uu ugu samiimsan yahay iyo wa cinaadihi cinaadkiisa waa qiraad iska dhahi leeyi macnaha si loo dhaafo waan ku qira inaad nebi tahay ma qiraysa maamed maya muu iska dhaho manaa sas ula jeedaa aad bay ula yaaban yihiin mar allaala markay soo dhacday wannaasu shakhisuun dadkii way taagayiin waxay ku taagayaan biabsaarihim indhahooda ilahi xabiib xaggiisa madhuuliina ayagoo argagaxsan ama la yaaban dheh min tasmiimihi ku sugnaantiisii wa cinaadihi madxadaygiisa kan madaxadkaa bay leeyihin wamadaa wuu dhaqaaqo wuu ku sii socday musaylama yas'al inuu su'aalo mar kasta u dhao ma inuu rasuul yahay haa waan qira ma qiray an rasuul ahay maba ku maqlooyiba ma qiray moxamed inuu nebi yahay haa waan qiraya ani may maqlaysaa ani may qiraysaa inaan nebi ahay maba ku maqlaayaba saasay ku socdeen musaylimana yas'al waaljallaad jallaadkii kii wax qalayeyna iqtac uu goynaayo wa yaquul xabiibna uu odhanhayo ashhadu anna muxammadan rasuulu ashhadu anna muxamada rasuul اllah wuu ku celcelinaya xataa saara ilaa uu noqday naxwun gobol oo min nisfihi jirhkiisa nuskiisa ka mid ah bidacan gobol gobol muqaaca la jarjaray manhuura la daadiyo ku quban cala alardi arlada wa nisfuhu nisfkii alaakhar ee kalena kutlatan cad oo tatakallam hadlaysa gobolkaana gobol gobol buu dhulka u yaalaa nuskan kalena waa kudlo oo markaa la hadlaysaa macnaa cadsaa u taagan oo hadlaaya oo iskiila hadlaaya gobol jidhkiisii ka mid ahan asagoo nool la googooyey uma kabacdi faadat waxaa baxday ruuxuhu ruuxdiisa wa calaa shafatayhi labadiisa faruurood alطaahiratayn ee nadiifka ah ismu nebiy nebiga magaciisa uu ka soo baxayo alladii nebigii baayacahu ou la mubaayacooday laylat alcaqaba caqaba habeenkeeda ismu muxamedin muxamed magaciisa rasuuli اlaahi salى اllahu عalayه wasalam ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah afkiisoo kusoo noqnoqonaya ayay xayaatadii ka baxday naca annaaci naca waxaa qabargeeriyaadkii faafiyey annaaci midka qabargeeriyaadka sheega midka tacsida dira xabiib bin zayd geeridiisii ayuu u sheegay ilaa ummii hooyadii nasiibata almaaziniya famaa zaadat ugama kordhinin markii loo sheegay maba uga kordhinba wiilkii calىa an qaalad inay tidhi min أjli mili haada اlmawqif acdadtuhu meeshaasaanba u diyaariyey bay tihi aniga meeshaasaan u diyaariy baroor iyo ooyin iyo maba jirtaba min أjli mili haada اlmawqifi mawqifkan oo kale dartii waaye waxaan u koriyey acdadtuhu وعند الله all أgtiisaan اxtaصبت ugu أجر xisaabsaday لqad baayaca الرasuuل rasuulkuu la mubaayacooday laylaة الcaqبة صqيiran asagoo yar وawafaa lahu waa u oofiyey ballantii alyومa maanta kabiran asagoo weyn asagoo weyn buu ballantii nebiga u oofiyey xabiib ibn زayd وalaakin وalain bay tiri haddiise amkanani الlaahu alla imakaniyo ii suuro geliyo gacanta uu ii soo geliyo min musayllama laajcalanna waan yeeli oo waan yeelayaa banaatihi gabdhihiisa waxaan ka dhigi doonaa yalqimna inay garaacaanay dharbaaxaan alkhuduuda dhabanada calayhi asaga dushiisa shay ay gabdhihiisa u ooyaan ayaan samayn doonaa bay tihi umu camaara xaaladaasaan samayn doonaa haddii ilaahay imakaniyo gacanta ii soo geliyo lam yaqda maysan daahinba dib ma dhicin alyawm maalintii alladii maalintii tamanatu ay tamanisay nasiiba kaiiran wax badanba ma dib dhicinba maalintaysaa lahayd xayثu meel adina muadinu dhawaaqo dhawaaqayo abibakr xaggiisa ka socday fi lmadiinati madiinada uu ku dhawaaqay uu iclaan ku bixiyey anna xaya calىa qitaali in la aadahayo dagaalka wuxuu iclaan ku bixiyey an xaya calى اqitaali yaa lala dagaalaya almutanabi ninkii nebinimada sheegtay alkadaabi ee beenlowga ahaa waa musaylama iclaan ayaa ogeysiis baa yimid in musaylamihii beenlowga ahaa lala dagaali doono famadaa way aadeen almuslimuuna muslimiintii yaxuhuuna ayagoo dedejinaya alkhuطa tallaabada ilaa liqaa'ihi musaylamo la kulankiisii ciidankiisaba wa kaana fi ljeishi ciidanka nasaybaa ku jirta almaaziniya nusaybaa ku jirta iyo wa waladuhaa waladkeedii cabdullaahi bin zayd ku yaroo ayadoo ay dhasho cabdullahi bnu zayd la dhahana waa ku jiraa wa fii yowmi yamaama maalintii yamaama alarar ee caddayd ee iftiimaysay maalintii yamaama dagaalkeeda bilowga aha iftiinka ahaa shuuhidat nusaybata waxaa la arkay oo indhaha la saaray gabadha lagu magacaabo nasayba oo tashuqu jeexjeexaysa asufuufa safafyaalka saasoo kala dhexdhexgelaysa kanlub baad moodaa libaax sidii libaax aad moodo weliba waxaa la yidhahdaa waa libaaxa unfaha ah dhadiga ah sidii libaax ee dhadigeed aada moodo aلطaa'ira aa'ir ahoo xanaaqsan inuu aargutana u socdaa waa marka ilmaha iyo wax laga qabsado ama ilmaha laga qaato ama ilmaha laga gardaraysto libaaxa ragga inaad ka badbaaddo waa suuragal laakiin ka haweenta inaad ka badbaaddo way dhib badan tahay waxaad moodaa libaax dumar oo kale ah aa'ir ahoo aargudasho u socota oo xanaaqsan wahiya tunaadii dhawaaqaysaoo qaylinaysa dhahaysa ayna caduw allaahi war aaway cadowga ilaahay dullunii calaa caduw illaah cadowga ilaahay itusa dadkeesaa uga dhex socotaa aawa cadowgii ilaahay war aawa kii nebinimada sheegtay war aawa kii rasuulaan aha yidhi aaway cadowgii ilaah subxaana wa tacaala itusa ma taqaano falama intahad markay gaartay ilayh xaggiisa wajadtu waxayba heshayba mujadilan asagoo dhacay oo yaala cala alardi dhulka korkiisa dhulkuusaa u yaalaa wasuyuufu lmuslimiin muslimiinta sayfahooduna tanhalu ay cabayaan min dimaa'i dhiigiisa wayba uga soo hormareenba way cabayaan macnaha way cabayaan mahe way waa way ku dhex jiraan waaye fataabat nafsan nafteedii baa diib noqotay oqarad caynan way ku indha qaboobsatay walima laa maxaa dhacay maxay ugu farxi weysay ugu indha qaboobsan weysay walima laa maxaa maya ah maxay ugu indhaqabobsan weysay macnaha alamtaqimu allah ilaah miyuusan u aargudin jalla wacaza lifataahaa keedii dhallinyaraha ahaa shaabkeedii miyuusan ilaahay uga aarin albaru baariga ahaa attaqiyu taqiga ahaa in qaatilihii kii dilay albaaqi xadgudba xadgudbadnaha ahaa ashaqiyi dhuldarsanaa ee kaafirka ahaa miyuusan ilahay uga aarin subxaana wa tacaala taasay ku farxday macnaha arrintaasay ilaahay ayay ku faraxday gabadhii nasayba alam yantakim allah ilaahay miyuusan uga argudin jalla weynaayey oo wacaza sharaf lahaaye ilaahay lifataahaa wiilkeedii albaru baariga ahaa attaqiyu taqiga ahaa min qaatilihi qaatilkiisi miyaan looga aarin qaatilkii albaaqi baaqiga ahaa xadgudbada xadgudubka badnaa edeb darada iyo dulmiga ku jiray diinta ilaahay dhinac maray haddana ashaqi shaqiga ahaa shaqiga ahaa ee kaafirka ah ama nasiibka xumaa ee dhul darsaday balaa nacam haa ilaahay waa uga aarguday laqad madaa way aadeen kullun ku kastoo minhumaa labadooda ka mid ah kii baariga ahaa ee taqiga ahaa ee rabbi ka baqay wiilkeedii ahaa iyo kii shaqiga ahaa baaqiga ahaa xadgudubka badnaa ee nebinimada sheegtay way aadeen kullu minhumaa ilaa rabbihi qof kastaa rabbigii buu aaday qof walba rabbigiisii buu aaday haba aadee walaakina fariiqun fi اljanna wa fariiqu fi saciir laakiin saasay u kala baxayaan waa la wada dhintay waa la wada baxay ilaahay baa la wada aaday subxaana wa tacaala hal la aadee see la kala noqonayaa waxaa la kala noqonayaa walaakin haba ahaatee haba la aado alla xaggiise labadoodaba ha baxaana kii dilay iyo kii la dilaye fariiqun kooxna fi ljannati jannaday dhex ahaanayaan wa fariiqun koox kalena fi saciir saciiray markaa noqonayaan waa labada maxal iyo labada meel ee ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay addoommadiisa subxaana wa tacaala uu ugu talagalay inay markaa kala noqdaan labadaa qolaa loogu kala talagalay oo labadaa dhinaca la kala aadayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu talagalay qofkii muslim noqda ee rabbi rumeeya daacadiisii keyrkiisa ku dadaalana dhanka jannada in la geeyo in allaala inta caasisee rabbi diiday awaamirta alla ka hor timaadana inuu ilaahay saxiira ugu talagalay marka labadaa maxal baa jirta walaalayaal qof kastana meeshii uu kasbadow shaqaystaa alla sii subxaana wa tacaala fariiqna jannadun bay aadi doonaan fariiqna saciiray aadi doonaan waad ujeeddaa dadkan halgamay diinta u halgamay nebiga u duceeyey ammaanayana dhanka jannada aadi doonaan biidn illaah dadkan ka hor yimidee heer ay gaareen inay dhahaan nebi baan nahay iska daa wax kale iyo qole casabiyanimii qabyaalad u hilisoo dhinacu istaagtayna ay dhaheen waa runta oo nebi baa tahay ayna fariiqu fi saciir saasaa markaa la kala ahaanayaa marka qofka muslimkaa mar walba ha dadaalo ilaahna subxaana wa tacaala xaqii wanaagga uuna amray aan ku socono si ilaahay khayr wanaag noo siiyo meesha waxaan uga baxaynaa